alxamdu lilaahi wkafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allahuma calimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wajidna cilman watuqan ya rab alcaalamiin allahuma salli wslim wbaarik wancim calaa sayidina wxabiibina wqurati acyina muxamed wcala aalihi wsaxbihi ajmaciin wbacdu baabu macrifati calaamaat alicraab ayaan kusoo jirnay calaamadaha icraabta qad ayaan soo qaadanay soo maah ficilkana waxaan u qaybina saddex qaybood maadi iyo mudaaric iyo amar hortiisa isimka waxaan u qaybinay ismun daahirun wasmun mudmarun wasmun mubham isimka daahirka waxaan waa sideed ismun mufradun mutasarif ismun mufradun hayru mutasarif jamcu taksiir almutasarif jamcu taksiir hayru lmutasarif almuhana jamcu lmuana saalim jamcu lmudakar asaalim iyo alasmaa mudmarku waxaan idhi waa saddex qaybood mudmaru rafca mudmaru nasba iyo mudmarumudmaru rafca waa labaatan iyo afar u kala qaybsanta muttasilun wa munfasil muttasilkeedu waxaa weeye idhi samictu ku dhiban xaraysa samictu samicnaa samicta samicti samictuma samictum samictunna samica samicat samica samicuu samicna nuun fasilkeeduna waa ana iyo naxnu iyo anta iyo anti iyo antuma iyo antum iyo antunna iyo huwa iyo hiya iyo huma iyo hum iyo hunna waxaan kaloo aan soo tilmaamnay muttaصilu nasba akrama ku dheh akramanii akramanaa akramaka akramaki akramakuma akramakum akramakunna akramahu akramahaa akramahuma akramahum akramahunna sooma munfasilkuna waa iyaaya iyaana iyaaka iyaaki iyaakuma iyaakum iyaakunna iyaahu iyaaha iyaahuma iyaahum iyaahunna sooma waxaan idhi mubhamku waa laba qaybood mubham oo ismi ishaara iyo mubham ah ismu mawsuul ismika ishaarada waa labaatan iyo afar sooma ahey ah, shan waxaa iskale mufradka mudakarka daa daain daauhu daaihi iyo aalaka tobanna waxaa iskale mu'anadka gabadha waa taati tihtihi tihi dii dihdihi daatu halna waxaas kale muanaha labka ah daani halna waxaas kale muanaha dumarkayo taani toddobana waxaa iskaleh rag iyo dumarka faraha badan hadba kii jooga soodaas maahayn mukhtaskuna isimka mawsuulka labaa loo qeybiyaa mukhtas iyo mushtarag mukhtasku waa intee xabo kam kam sideed faye alladii allatii alladaani allataani alladiina alulaa allaa'i allaati kelmadda markaa arag macan ujeedka weyn haddaan dhigayna waxa wey kelmadda markaa aragto inaa fahamsan tahay ismi mawsuul tahay intaas wey macnaha ka rabno qaabka loo ciraabaya howlaha insha alla baan gaari doonnaa waa fahamteen soomaa laakiinse kelmadda markaa indhaha saarto waxaa la inaad fahamti inay tahay hee ismi mawsuul mushtaraguna waa li xabo waa man iyo maa iyo ayu iyo al iyo iyo duu iyo maada calaamaadka isimka waa soo sheegnay waxaanismu yucrafu biqad iyo siin iyo taai taaniisi saakina waxaan ka wadaa alismu yucrafu bikhafdi watanwiini wadukuuli al soomaa khasab miyaa shuruuduna in laga wada helo si ismi noqoto maya hal shar haddii laga helo bes kaas ku filan calaamaadka ficilkana waa soo sheegnay hal xab ka tilmaamnay qad qad ficilka mudaaracana way gashaa maadigana albaakiska riixa maadigana way gashaa soo hagaag markay maadiga gasho laba faa'iidee qabtaay oo ah taqriib iyo taxqiiq shay la hubo iyo shay wakhtigiis la gaaray markay mudaarac gashana labay faa'iidaysaayoo ah wax badan iyo wax yar waka waaya asiinu siintii baanu gelaynaa siintu waa xarfu tanfiisin xaraf tanfiisayani waqti bixisa nafas bixisa yusabibu taakhiira wuquuci lficli zamanan maxaliyan waxay keentaa ficilka dhicidiisa inay xoogaa dib u dhigto wa hiya calaamatun waana calaamad mukhtasatun filficli mudaaric waa calaamatun mukhtasa bilficli lmudaaric waa calaamad loogu gaar u ah ficilka mudaarica bes meeshaad ku aragto siin waa mudaaric wax kale maa sayaquulu sufahaau soo maah sayaquulu sufahaau min annaasi wakaa tusaaluhu siiyo muxuu ku yidhi tusaaluhu sayaquulu waxay dhihi doonaan eeg hadda dhihi siintu waxay faa'iidaynaysaa ficilkii dhicidiisi inay xoogaa hee dib u dhigto sayaquulu sufahaau sufahadu waxay dhihi doonaan hadda hadalkii ma hayaan way dhihi doonaan waa fahamtay soo siinka waxaa dhahaysaa waa xarfu tanfiisin yusabibu taakhiira wuquuci lfiili samanan maxali maxali waxaa waqti yar baa lagawadaa waqti yar waqti yar wey haye wahiya calaamadaasi mukhtasatun weeye fi lficli mudaaric baa iska leh yaquulu maxaa dhahaysaa weeye mudaaricun ah marfuucun oo gadan wa calaamatu rafcihi damatun daahira yaquulu soodamo daahira ma saarna dhulka fadhiiso sheeka kaa kursiga waaya sawfa kelmadda sawfa la yidhahdo waxaan leenahay waa xarfu tanfiis waa xaraf hee laftigiisu tanfiis ah oo wakhtigii inuu dib u dhaco sheegaya yusabibu taakhiira wuquuci alficli zamanan tawiilan wuxuu keenayaa wakhtiga dhicidiisa inuu gadaal u dhaco wakhti fara badan wahiya calaamat muqtasab ficl mudaaric soofana haddaa aragto yaa iskale meeshay ku jirtaa waa mudaaric meesha ku jirta maxaa weeye tusaale kalaa sawfa taclamuun soomaan kalaaye sawfa jeer dambe markay soomaalidu culimmadu micnaanayaan jeer dambaad ogaan doontaa ama goor dambe goor dambe waa goor aan dhoweyn sawfa taclam maalin la sheegaya waa inaa waa fahamta marka sawfa meeshaa ku aragto waxay faa'iidaysaa laba arrimood in ficil mudaaraca ay sheegayso iyo waqtiga ficilku dhici lahaa inay dib u dhigayso tusaale ku siiye sawfa taclam waad ogaan doontaa ah, fa sawfa taclamuun سوف حرف تنفيس يسبب تأخير وقوع الفعل زمنا طويلا وهي علامة مختصة بالفعل اسنوله بالفعل هي المضارع هي تعلم حدايسا وفعل مضارع إلى إن صوف هذا أركتي وإنا آمنتا وحا كضم بي صوف إنه فعل مضارع يهي وكها maxaanaysaa marka waa ficlu mudaaric marfuuc wa calaamatu rafcihi dama daahira insha allah ciraabtaasoo faahfaahsan dhigan doonaa carabku hala qabsada hadda carabku ha keeno calaamada saddexaadoo ficilka waxa taa taaniifi saakina waa ta dhadigoo reeban waa ta dhadig tilmaamaysa haddana haddana reeban weeye tusaale waa xarfu ta'niif waa xaraf dhadig weeye oo waxaa ficilka loo geliya si ragga looga soco qaala wuxuu yidhi gabadhi maxaad dhahaysaa qaalat kaana wuxuu ahaa gabadhiina kaanat calima wuu ogaaday wiilkii gabadhi calimat naama wuu seexday naamat kadaasi damiir ma aha waa ta tusinaysa calaamadii ficil ficil inuu meesha yahay bay kuu sheegaysaa keliya waana calaamad dumar waa fahamta soo maaha waaya ku aragtana wahiya mukhtasatun bilficil maadi keliyaa iskaleh bilficil maadi bes mudaaric ma gasho waa fahamta soo kadaa reeban oo gadaalgelaysa waxaa iskale maadiga iskale ad waxaad ka doontaa iyadoo dhigay qaalatil la qaalat kadii lahoos dhigay hoosdhiga waxba ictibaarin asal waa inay reeban tahay waa fahamtay sooma tusaale fi qaalat faatima qaala waxaa dhahaysaa ficil maadin mabni cala alfati qaala maxaa dhahaysaa ficlu maadin mabniyun kataba ficlu maadi mabniyun calima ficlu maadi mabniyun waxaas meel iska saaraye tacdu maxaa taw taw taaniif asaakina waa tadii dhadigoo reeban faadimatuna waa faacicidii wax dhehaysa weyaanu faacilun marfuucun wa calaamatu rafcihi dammatun su'aalahaas isku dayana ka soo shaqaysi xaraf aldars alkhaamis waa xarafkii ficil iyo isim iyo xaraf soomahan isim waan soo faahfaahina isim waxba nooguma harin waxaan ahaa isim haddaa maqashid ama daahir weeye ama mudmar weeye ama mamhamuud haddaysan intaa midna ahayn isimba ma aha wuxude waa fahamta soomaan haadaa baad u yidhi waa isim waa inaan tirada haa waa mubham ismi ishaaro wey waxaan yidhi muxamed waa isim daahira oo mufradun mutasarif weeye waana saa u kala gurtaa abuuka waa isim daahira oo asmaa lkhamsa waxan waa in leenka kuu furmaa iska soco looma baahna waa inaa wax ka faa'idaa ma casharkaa maanta fadhiistay ugu yaraan waa inaa wax ka faa'idaa waa inaad casharka waa fahamtay soo maa wuxuu ku leeyahay midaad waaya qaala almusanif raximah llah wuxuu yidhi walxarfu xarafku maa xarafku maa shay weye laa yasluxu macahu daliilu lismi walaa daliilu lficli shayga aan calaamadii isimkana qaadan karin calaamadii ficilkana hee qaadan karin wixii ficilna aan noqon isimna aan noqon baa muxuu yahay waa xarafa alxarfu waxa weeye kelimatun weeye eeg xaggaa dalilad tusinaysa calaa macnan macnay ku sheegaysa ayadu macnaha ku sheegi mayso fii hayrihaa cid kale kaaga waramaysa markay cid kale raacdo bay macna kaaga sheegaysaa min markaan dhaho min wax may ka faa'idaysaa min laakiinse markaan dhaho min albeyt markaasaa macnaha waxaa fahamtay ah in gurigii laga soo socdo laga soo tegay soo mintu beyt bay macnaa kaaga faa'idaysay soo oo ah in laga soo socdo laakiinse min keliya maxay faa'idaynaysaa waxba macnan fii hayr marka cid kale markay raacdo bay macno keenaysaa walam taqtarin bizamanin wax waqtigan ahee caaci mayso warkaa waa ku dhacay soomaahan macna tacriif waxa weeye ana alxarfa xarafku laysa lahu macnan mustaqil macno madax bannaan ma leha walaysa muqtarinan biwaqtin waqtina hee xiriir lama laha warkaa waa ku dhacay soomaahan alxuruufu tanqasimu ilaa alaaati aqsaam xuruufta carabigu saddex boo qaybsanta xuruufun mukhtasatun bilasmaa xuruuf isimka keliya raacada haddaan qayb soo dhigna waa qaybtee xuruufulkhafd ama xuruufuljeer ka isim keliya iskale maxay calaamad isim bay wahayd soo maa labo xuruufun mukhtasatun bilafcaal xuruuf ficilka keliya uu leeyahay waa xuruufta wax reebta aljawaasimtii iyo wakaa xuruufuljasmi soo musan ku dhihin wixii wax reebo oo xuruufa wey iyo xuruufun mushtarakatun bayna alficli walismi iyo xuruuf labaduba ahee ay wadaagaan waana hal iyo bal oo kale xarafku intaas u qaybsamaa ama xuruuf isim keliya iska leedahay ama ficil keliya ama labaduba ay ay wadaagaan baabulicraab dhuuxii baanu galnay dhuuxii iska eeg iska eeg dhuuxii baan naxwo dhuuxeeda icraab weeye icraabti baanu galnay wixii aan soo dhiganay oo dhan oo haddaala keenaya mid kasta wuxuu yahay iyo faahfaahintiisa iyo qeexidiisa iyo sida loo icraabay meesha laga keenay meeshuu aaday iyo meeshuu ku dambeeyo kulli haddaa la keenaya kulli casharkii hore marka dhakada ka soo qabo isim intay u qaybsamaa dhakada ka qabo qayb kasta xifdi bacdu icraab markaa soo geshid waxaa kuu sahlaanaya inaad xasuusato laakiinse laba shaqay ku noqonaysa haddii kale bacdu icraab inaad caqrisato kuwii kalena aa fiiriso kan ismi ahaa aan soo eega u kaadi aad tiraahdo laa waa inaad tiraahdaa cilmii fii sadrii cilmigu qalbiguugu jiraa meeshaan aadaba hee waan helayaa cilmigu waxaa weeye maa xawa sadru laa maa xawa alqimatru cilmi waxaa la yidhaha laabtu waxay koobso wuxuu bugu kuu koobo cilmi maah buugga wuxuu ku jira markaad iska laabto xaqa kuu dhigto haddiiba kuu dambayso cilmi ma haysid waa fahamta soomaa cilmigu waa wixii laabta ku gala kaasaa cilmiya kaas qabo oo xifdi oo faham weeyaan markaa waa ku dhacay soomaa baarak fiik isku day marka inaa xifdidid isku day inaa fahamtid qaala almusanif wuxuu yidhi alicraabu icraab waxaa la yidhaahdaa huwa icraabu taqyiir waa isbedelka axwaali awaakhir ilkelima kelmadda gadaasheeda isbedelka ku yimaada wey somaalian ku hadlaya faan talyaaniga aan ku hadlaya yaa maya waa isbedelka ku yimaada kelmadda gadaasheeda macnaheedu waxaa weeye kelmaddan gadaasheeda haddaysan isbedelin macnaheedu ciraab hee ma aha waynaa garataha intaa koow maxaa keenaya isbedelka liikhtilaafi alcawaamil adaakhilati calayha caamilada gelaya darteed baa isbedelka keenaya isbedelku lafdan ahaayaa mid muuqdo lagu dhawaaqayo muxamadun dan din saa loogu dhawaaqaya isbedelka aw taqdiiran ama qarsoonaa oo yaan la arkin laakiinse meesha isbedel inuu ku jiro la ogaa macnaheedu waxa weye haada albaabu baabkan oo ciraabta ahi min ahami abwaabi naxwi naxwada albawaabteeda kanugu muhiimsan buu ku jira liannahu yaxtawi calaa lubbi naxwi maxaa dhowxii naxwaha ayuu hayaa facalaa aalib waxaa laga rabaa an yabdula juhdahu juhdi intuu hayo inuu bixiyo oo wayuraajicahu uu ku celceliyo bayna alxiini waalaakhar mar kasta xataa yuyasirahu allaahu lahu in shaa allah oo allehee inuu ku celcelisa hal mar daa fahamta xagaa dhigan waa inaad muraajacaysa waa inaad arday kale ugu akhrida waa inaad fiirisa dakar almusanif raximahullah wuxuu sheegay tacriif alicraab wa awdaxa wuxuuna bayaaniyey ana alicraaba inay tahay taqyiirun isbedel inay tahay horta la soco taqyiir weeyaanoo yaqacu ku dhaca fii aakhiri lkalima ku dhacaya walaysa awalaha walaa awsataha dhexdana maya horayna maya horay haddayklimad iska bedesho ama dhexda iska bedesho ma ciraabba ciraabta xagaa ka fiirinaysaa kelmadda gadaasheeda koow soo maaha wahaada taqyiir isbedelkaasna sababuhu waxaa keenaya maa shay baa keenaya yadkhulu cala alkelimati kelmada gelaya oo min cawaamila caamilooyin ficilla ah tusaale ahaan ay afcaalin baa laga wadaayo wayakuunu wuxuu noqonayaa haada taqyiir isbedelkaasi imaa malfuuda mid lagu dhawaaqayo muuqanaya saddex masaluu kuu sheegay ko wuxuu kuu sheegay icraab haddaa maqashay inay tahay isbedelka ku dhacaya kelmadda isbedelkaasna iskama yimaadeen maxaa keena caamil ayaa keena caamil muxuu yahay waa ficliya wixii la halmaala waa fahamta soomaan isbedelkaasna waa laba midoo ima inuu muuqdo lagu dhawaaqayo ama inuu qarsoon yahay baaraka allahu fii warkaa ma ku dhacay haye tusaale buu yidhi jaaa muxamadun iyo ra'aytu muxamadan iyo marartu bimuxammadin tusaaluu ku siinaya jaaa horta kelmadaasi huwa alcaamil waa caamilka la sheegaya waa jaaa horta ma haysaa intaa waa muxamed kelmadaasna hiya alkelimatu waa kelmadda allatii waqaca calayha ataqyiir waa kelmadda hee isbedelku ku dhacayo gadaasheed isbedelayso soma isbedelin muxamadun muxamadan muxamed soma isbedelayso kelmaddu ku dhacayana waa taas fa maratan mar buu yidhi yurfacu waa la godaya maxaa la dhahayaa jaaa muxamadun marna yunsab waa la kordhiga maxaa ra'aytu muxammadan marna yukhfad waa la hoos dhigayaa marartu bimuxammadin isnoole haddii aamusti waa ka dhacaysa tareenka aamusi naxwada wad siiraan u ahrimaya siiradaa dhigaha loo raariciyaala dhegaysta naxwada waa inaa wadaadu geeskaaga waa inaa hee ka qabada fa haada taqyiiri isbeddelka marka dun iyo dan iyo dinta ahay yaa yusamaa waxaa lagu magacaabaa icraaban icraabta la sheegaya meeda waa godaalkaa labada xabaa korsaaraysa iyo kordhiga iyo hoosdhigaa isbabedlaya ayaa maxaa loo yaqaanaa icraabkow wlkalimatu kelmadda isbedelka uu ku dhacayana takuunu mucraba ayadana maxaa la yidhahdaa mucraba kelmadani waa mucraba waa la icraabay isbedelku waa icraab kelmaduna magaceed mucraba waa dhahaysa see loo ciraabaya waxaa la jaaa waa ficlu maadin mabniyun cala alfatxi muxamedna faacilun marfuuc wa calaamatu rafcihi dammatun aahira halkaa isaga jooji ra'aytu maxaan dhahaysaa ficilun ra'aa waa ficilkii tu'dana ra'aytu ya la mid tahay darabtu wakaa marka waa ficil iyo faacil soomaa muxamed waa wixii ciddii la arkayey mafcuulun bihi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatun la soco akhriwaxaan cashar inaan ila akhrilahaye marartu bimuxamed maxaan dhahaysaa marartu waa mara iyo tu waa iyo albaa'u waa taqaanaa maxaarafu jeer muxamedna ismun waa isim majruurun lagu hoos dhigay hee bilbaa'i lagu hoos dhigay calaamaduu ku hoos dhigan yahan waxaa weye kasratun ma ku dhacay war ma fahmaysaa masalada meesha ka boorkicinayso isbedelka horta waa icraab adaa maqashay wataa muuqaalkeedu yah icraab hee muuqaalkeedu wakaa horta alismu maqsuur maxaa la yidhaahdaa soo hadda maanan soo sheegin isbedelkii kulmadu ku imaanayey ama wuu muuqdaa sidahee muxamadun muxamadan muxamadin ama wuu qarsoon yahay so maanan dhihin asagiiyo qarsoon buu noo sheegaya waa saddex isim weeye markii ciraabtii xarakaadkii ciraabtaha ay qarsoon yihiin waa saddex isim mid maqsuur baa la dhahaa iyo mid manquusa mid mudaafa saddexaaduu qabode miya kaa lumaysaa saddexdaa meesha ku aragto xarakadu wuu qarsoonta hadduu godan yahay godaalku waa qarsoon yihi hadduu kordhigan yahay wuu qarsoon yahay hadduu hoos dhigan yahayna alismu maqsuur haye bidaayadii baabul ciraab baan ku jirna asaasiyaadkaanu dhisayna icraab maxaa la yidhaahdaa kelimada la icraabo magaceeda ayadu icraabtu intee u qaybsamaysaa lafdi iyo taqdiir mid muuqda mid qarsoon kii lafdiga tusaal laga siiye muxamedun muxamedan muxamedin asagoo qarsoon tusaalihiis maxaa noqon kara waa tan alismu maqsuur isimka gaaban la gaabiyey maxaa laga wadaa waa kullu ismin waa isim kasta oo mucrabin la icraabo aakhiruhu ayna ugu dambayso alifun alif laazimatun joogtaa marna aan ka go'ayn qablahaa aliftana waxaa ka horeeya fatxatun kordhig aduu bal waxaa keentaa isim alif ugu dambayso aliftaasna kordhig ka horeeyo muusaa so alif uguma dambayso miyaa laga goyn karaa marna maya lagama goyn karaa aye ciisaa yaxyaa fataa alfataa haye budbud waa buuxda afkaa maraysa sida layla salma haye yatajala ismian safiil horta yatajalla algeli bawsi bawsi waa kala saaraynaaye yatajalla algeli ma qeli kartaa haa isim maaha marka Eh, tanwiin ma qaadan kartaa hoosig ma qaadan kartaa xafdi ma hormari karaa banaanku jidsi istaag ku dhiirada baarak allahu fiik soo sidaa waxahaysiiq waa la kala guraya kala gura kubraa haye suqraa xubla mustafaa wakahade aduu saa ku wad kaasoo kale maxaa loo yaqaanaa alismul maqsuur baa la dhahaa waa isim alifba joogtaabaa u dambaysa maxaana ka horeeya kordhig baa ka horeeya cindamaa qulnaa markaan dhahnay kullu ismi markaan kharaja alficilu xaraf ficil meeshan loogama baahna ism maqsuur markii la joogo haddaa arata ficil alif ugu dambeeya ooma baahnin anaga maxaan rabnaa marka hore maxaa u baahannahay isim wakadalika qowlunaa aan idhi maxaa baxay alismu lmabni isimka mabniga weliga hal xarka iska wadan iyo oo kale ayadana hee uma baahne haadaasu mabni maaha yaa lama baahan ayada isim damiira iyo isim mudmara haddaa aragto labadaba waa mabni xarakadooda isma bedasho mucrab ma noqdaan ha ku soo qaadi kada ma fahamte waaya xukunkiisu muxuu yahay xukunka sibcan u fiirso xukunkiis waxa weeye yuqadaru fiihi waxaa lagu qarinayaa jamiicu alxarakaat xarakaadkii cidhaadko dhan addamatu godaalkii walfatxatu kordhigii iyo walkasra hoosdhigii sababta lagu qarinaya litacadur inay adag tahay darteed tusaale jaaa waxaa yimi al jaaa soo ficil maahan yaa imaanaya alfataa soo maahan soo ciddii ficilka samaynaysa soo maahan sama godna godaalka ma ka muuqda alfataa maya sababtu maxay tahay adag tahay bal god alfata god god alfata hadda alfata yut yaba akhrida alif god alif ma la godi karaa macnaheed waxay way adag tahay mar haddaan godaal muuqda la saari karin waxaan leenahay wuu qarsoon yahay ma ku dhamaysaa bas wuu qarsoon yahay isaga loo ciraabaya marka kaasoo kale jaaa waa ficil maadiya mabniyun alfata waa faacil faacilkuna wuu godan yaha soomaan faacilun marfuuc haye wa calaamatu rafcihiina dammatun waa godaal godaalki meeye muqadaratun lagu qariyey calaa aakhirihi alifta lagu qariyey oo maxaa usoo muujin weyde manaca waxaa diiday min duhuuriha inay soo muuqato atacadur inay adkaatay way adag tahay luqa carabi oo luqa sahla wey sahla ma jeclay adeegii balada moogtahay jeeawaramaudhacamarkaalasaaa ku godantaha godaalkii meeye wuu qarsoon yahaysababta maxaa weye litacadur way adag tahay in lasoo saaro ayagoo bal kordhigan arag ra'aytu waxaa arka alfataa kii dhallinyarada haba arka ra'aytu waa ficiliyo haddii ficil faacil la sheegay mafaacil kala loo baahan yahay waxa la arkaya waa mafcuul mafcuulna wuu kordhigan yahay soo maahan alfataa way kordhigan tahay sidee loo cilaabay ta kordhigan tahay mafcuulu bihi masuuq waa mafcuulug oo kordhigan wa calaamatu nasbihina waxaa weeye fatxatun waa fatxo kordhig weeye meeye fatxadu muqadaratun lagu qariyey calaa aakhirihi meesha ugu dambaysa manaca waxaa diiday min duhuuriha inay soo muuqato hee tacadur way adagtaha hadda alfatada hor inay godan tahay tanna kordhiganta maxaa ku garanaynaa waxaa ka horeya ku garanaysaa ama marba ama ayadaa faaciloo way godan tahay ama iyadaa mafcuulo way way kor dhigantaa hadda ayadoo hoos dhigan fiiri marartu waxaan soo maray bilfataa ninkii dhallinyaradaa inay hoos dhigantahay yaa caddeenna siinaya war yaana siinaya caddeen heye ba'da ayaa hee hoos dhigaysa maxaa yidha bacdu waa xarfu jar weeye waka soomaan see loo cinaabayaa marartu ficlun albaau alfataa waa ismun majruurun bilbaa wa calaamatu jarihina kasratun weeye waa hoosdhig miya hoosdhigu muqadaratun lagu qariyey calaa aakhirihi meesha hee ugu dambaysa manaca waxaa diidaya min duhuurihaa inay soo muuqato tacadur weeyaan maxaa la mida alfataa iyo alxubla iyo aldikra iyo asuqra iyo muusa iyo laftiisa intaba min alismil weeye hadda waxaad tidhaahdaa waxaa yimi ciisaa yimidheh jaaa ciisaa oo maxaa u gudi weyde jaaa soo ficil maahan faacilkiinameyso ciise maahan soo inuu gudme lama rabo maxaa u gudi weyde waa u qarsoon tahay intaadhe ma ku dhibaysa adiga oo maxaa ugu qarisay litacadur waxaa su-aalo ayagaa iskeenaya war maxaa u godi weyde waa u qarsoon tahay oo maxaad ugu qarisay litacadur baan ugu qariyey bal kordhig ra'aytu ciisaa hasuu kordhiganta oo mee kordhigii waa ugu qariyey waay litacadur marartu biciisaa hoosdhigii meeye waa u qariye waa u qarisa litacaddur marka isimka maqsuurka horta marka hore qusuurayso kadib haddaa ku hubsado inuu maqsuur yahay xarakadona u wada hee u wada qari warkaa ma ku dhacay alsmulmanquus baan gelaynaa haddana alsmulhee manquus manquus iyo maqsuur yosha khaldamin maqsuur iyo manquus naqsi iyo qasri qasri waxa weye kulli waa la jaray naqsina maxaa weeye waxbaa laga jaray qayb baa loo reebay warka ma ku dhacay bal asna muxuu yahay waa kullu ismin waa isim kastooo mucrabin la icraabayo aakhiruhu ayna ugu dambayso yaaun ya laasimatun joogta ah qablahaa yada waxaa ka horeeya kasratun baa ka hore aduu bal waxaa isim ya reeban ugu dambayso hoos inna ka horeeyo haye addaaci ya reeban cayn hoos dhigan sax sida alqaadi haye wodwod waa fiicantihiin arraaci ku wada hadda saa ku keen haye alcaali arraashi mid lamida jirta almurtashi haye aljundiyu ka warama yaadu wayba reebantahay subaan maxaa meesha noo yaalay aljundiyuaaasantaayalooma baana yaaun sheeban baa la rabaa haye keen araaci haye alhaali sax haye alqaadi wadwadwad asaaci kan waxgata maxaa la dhahaa almushtari heye wadwad albaaqi baarak allah fiik haye alraaci alraashi annaa'i aada ku horan yahay al mhm manonaya isku day ah xawlgarays baarak allahu fiik haye isku da maskaxda yaa maskaxda ma waxaa rabtaa inaad dhimato adoo boqolkiiba to maskaxdan ka isticmaalin miyaa rabtaa maskaxda waxaa layidhi qofku hadduu si fiican u tuujiyo oo rafaado oo naftu ka dhacdo wuxuu dhintaa asagoo aan boqolkiiba to mactaa isticmaalin adiga markaa boqolkiiba to mactaa isticmaali waayin adugu kaasoo kale marka waa ya reeban hoos igna ka horeeyo oo joogta ah yaa haddaa hesho waa ismun man manquus addaaci baa lamida mida ah. kaasoo kale alyaau waayahay qowlii aan ku idhi kullu ismin mucrab aan idhi yakhruju bihi alficilu iyo wal labadaba uma baahnin xarafi ficil toona wain kaana haba ahaadee alficilu yakuunu fii aakhirihi yaaun ficilka yaabaa ugu dambaysa hadeer sida yamshii soyaaguma dambayso maxaa diidaya inuu isim maqsuuramanquusa soo galo isimba maaha dee xaggaasa baabkii meesha warba soo gelinba yamshii isim miyaa waa ficil meesha marka ism manquusa lamaoo dhahoba maxaa yeelay magacii isim haaba maba qaadanba dee maxaa manquus loogu daraa warkaan ma ku dhacay soo maaha waaya meeshaan ku yidhi buu ku yidhi yaaun laazima markaan ku yidhina yakhruju biha alyaa hayru laazima meesha hadda sheega weeye ardaygani meeshaan ku ya joogtaa maxaa baxaya yada aan joogtada ahayn mar timaado marna iska tagta ayada lama baahna tusaalaha bal fiiri muxamadayni soo yaa ma joogto maxamedin sooma baxayso yadii oo taabaxdaybade marka looma baahna ya joogtaa baa la rabaa haye meeshaan ku yidhi kasrana yakhruju bihaa maa siwaa daalika sida reemniinkii iyo waxaas o baahna xukunkeedu muisim manquus xukunkiisu muxuu noqonayaa waa kan yuqadaru iska eg yuqadaru fiihi waxaa lagu qarinayaa hee addammatu godaalka iyo walkasratu hoosdhiga bes sababt waxaa weeye liiqaalihimaa inay culus yihiin maxaan ka reebna wa tadharu weyna soo muuqanaysaa alfatxa likhifatihaa ayadoo khafiif weye saddexda xarako maadaama isim yahay godaalka iyo kordhiga iyo hoosdhig waa la kala baxay isimka manquuska ah, godaalka iyo hoosdhiga waa lagu qariyaa lagama soo muujiyo laakiinse kordhiga wuu ka soo muuqanayaa tusaale addaaci god addaaci kordhig sug addaaci god addaaci hoosdhig addaaci kordhig addaaciya muuqashadu waa sidaa macnaheedu qur-aanka soo kuma jirto waman laa yujib daaciya way kor dhigan tahay sababta maxaa weeye way fududahay kordhig wuu fududyahay ama godaalka hoosdhigu waa culus yihiin culays weye hadday culus yihiinna ya-do awlo maskiin iska ahayd waa culus ma qaadi karto ma fahamti marka lagu qarinayaa haye waxaad tidhaahdaa kii wax gedanayay baa arkay baldhe ra'aytu hee almush kii wax gedanaya waa kordhigaysaa almushta mafcuul wey kordhigaya soomaahan ra'aytu lmushtariya waaya yuqadaru waxaa lagu qarinayaa fiihi hee maxaa lagu qarinayaa addammatu iyo walkasratu liiqalimaa o culays dartood haye watadharu waxaana soo muuqanaya alfatxatu likhifatiha inay fududahay darteed ah werigaa ku dhigin meel hal mar lagu sheegay ilaahay qur-aan buuna siiyey qur-aanka dhexga ka soo gur horta isi manquusa keen markaas wax badan baa kuu baxaya markaa ismanquusa gadatid kadib xarakaad ka fiirinaysaa kan xara kaga muuqato macnuhu ama wuu gudan yahay ama wuu hoos dhigan yahay haddaysan ka muuqan haddii kor dhigan yahay wehee ka muuqan lahayd soo maahan saa kala guro hayeed tusaaluu ku siiye jaaa waxaa yimi addaaci kii dadka u yeerayaa yimi addaaci jaas waa ficil maadiya maahan addaacina soo faacil maahan faacilkun sooma godna godaalkii meeye wuu qarsoon yah baarak allah wuu hee bal fiiriya jaa ficlu maadi mabniyu cala alfatx laa maxalla lahu addaaci waa faacilun marfuuc waa faacil godan wacalaamatu rafcihiina maxaa weeye dammatun weeye mee dammadu maba muuqatee muqadaratun lagu qariyey calaa aakhirihi baa lagu qariyey maxaa diidana soo muuqato manaca min duhuurihaa athiqal culays darteed waa luqo carabiya waa la dhihi karaa jaaa daaciyu carabkuu qabsanaya soo maahan jaaa jaa daaciyu carabku qabsanahaya laakiinse adag tahay mar hadday adag tahayna lama ogola de maxaa luqa carabiya adayga howlaha gasha maaha luqa wax basiida wey haddaa niyeysta inaad waa baranaysaa niyad fiican la imow likulli mriin maa nawaa qof kasta wuxuu leeyahay wuxuu niyeystay haddaa niyeysatay naxwada tahay dhagaxun tunka kuu saaran walle inaadan baranayn haddaa niyeysta inay tahay wax cilmi caadi oo ku anfacaya oo akhriya duun wax ku taraya oo dadnimoa ku yeelanaysid oo magaranaysa diinta iyo qur-aanka ku fahmaysid haddaa niyeystidna hee waa baranaysaa weliba si xawliyaa ah ku baranaysaa kitaabkan waa ajruumi haddaan dhammayno insha allah waxaan ku xijinaynaa cimriiti waxaan ku xijinaynaa mulxat licraab waxaan ku xijinaynaa kawaakib waxaan ku xijinaynaa alfiyat bnu maalik ama qadrunada inta haddaad dhigato cirkaasaa maraysa waa fahamta soomaa laakiin siyaa ku hayanaya de intaa yaa yaa intaa yaa ku hayanaya inta yaa u fadhinaya inta la baranaya yaa lan tabluqa almajda xataa talcaqa sabra soomaa guusha gaari maysid ilaa aad leefto oo ama dhadhamiso asabr sabr maxaa wey sabirkii maaha dacarta ilaa dacara afaa ku shubato oo afkaa ku haysato sabir sharafta gaari maysid macna waxaa weeye ilaa meelaha dheesarsareeya meelaha waaweyn meelaha dadku ka baqaan waxbarashadku ka baqaan intaa dhexda u xirta ay soo fadhiisato yaa maahane si kale sharaf gaarimi idaa qaamarta fii sharafin maruumin falaa taqnac bimaa duun haddaa sharaf rabto dadnimo haddaa rabto wuxuu yidhi ninkani meel xidigaha ka sokaysa haba ku qancinba xidigaaniyo daruurta iska istaag daruur ma rabe warniyo dayaxa iska istaag xidigahan raba xidiga lama gaari man waxa weye shay kasta waxaa ka raadisaa meesha hee ina allaha yuxibu macaaliya alumuur wayakrahu safaasifaha ilaahay wuxuu jeceliyaa dadku inuu han yeesho han meelaha sare ka dheelo ka ciyaaro meel sariigsado wuxuuna necib yahay safaasif alumuur waxyaabaha hooseeya ku mashquul geem xuna layska dheelay cantaro bashaq musalsel layska daawada iyo meela layska soo mara waxaas ma garanaysaa kama helo all alle wuxuu jecel yahay addoonkiisu inuu meelaha udhigma u qalmadadnimadiisa inuu ka shaqeeyo uu ka muuqdo u dadaal marka diinta barashadeeda bili ka maalin adaa xaggan soo fadhiisanaya adaa diinta akhrinaya markii laguu baahdo meeshaa buuxin lahay haddaadan buuxin ka waran soo dadkii kumaadan furin furun furin badan ku fursa hadda waa lagaa hayaa furin qolaa kuu fadhida maalinka ku soo gaadho orgeelle ama furfaadimoe kitaabta saakaada arinaya haddaad tiraahdo war wixii waagi aan bartaxaa kama hayo ka waran war waad naceebays laa ilaaha ila yaa mushkilo qaran wey soomaa mushkilo qaran wey waaya taasaan dhammeeye maxaan dhahaynaa ra'aytu addaaciya ra'aytu heed addaaciya ra'aytu waa ficil iyo faacil addaaciya maxaan dhahaysaa mafcuulun bihi mansuub kor dhigan yahay mar haddii kordhig la sheegay miyaa la qarinayaa wa calaamatu nasbihiina fatxatun waa kordhig daahiratun soo ka soo muuqata fii haa ra'aytu daaciya waman laa yuji qofkii aan ajiibin daaciya allah daaciya allahi haye marartu waxaan soo maray bidaaci kii dadka u yeeraya marartu waa ficli hee marartu ficliyo hahey bi albaa'u xarfu jar haye addaaci waa isim majruura hoos dhigan muxuu ku hoos dhigan yahay bil calaamadda hoos dhigan maxaa weeye calaamatu jarrihiina kasra meeda kasradii muqadaratun calaa aakhirihi u qarsoon tahay maxaa diiday manaca min duhuurihaa aiqalu culays ay culus tahay daraaddeed ayaa loo qariyey hada wbilaahi towfiiq wsal allah wslm cla sayidina muxamedi